alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed waxaa inoogu dembeeyey mowduuca ku saabsan tadmiin oo ficilka inay dhici karto ficil kale macnihii in la cabsiiyo dabeedna sida ficilkaa kale loo gudbiyo kale isagana loo gudbiyo masalada caynkaasa ayaa inoogu dembaysay sheikhuna masaladaa waa sii caddaynaya in sha allah waxa uu yidhi wa min huna halita man jacala bacda alxuruufi taquumu maqaama bacdin yacni taas aawadeed waxay khaldeen ama waxay way khaldameen man jacala cidda ka yeeshay way khaldantay oo qalad bay ku dhacday bacda alxuruufi xuruufta qaarkood taquumu inay istaagayso maqaama bacdin xuruufta kale qaarkood meeshooda inay istaagayso oo qaacido ka dhigtay xuruufuljarri tanuubu bacduhaa can bacd qolyahaa sidaa tilmaamaa sheikhu wuxuu tilmaamayaa inay qalad ku dhaceen kamaa yaquuluuna siday yidhaahdaan fii qowlihi tacaala hadalku allah uu yidhi laqad dalamaka bisu'aali nacajatika ilaa nicaaji xaqiiqe e waa ku dulmiyey wuxuu ka xikaayoonaya ilaahay hadalkii daawuud laqad dalamaka waa ku dulmiyey buu yidhi bisu'aali nacjatika weydiisadka laxdaada uu ku weydiistuu kugu dulmiyey sababteeda ilaa nicaaji ay maca nicaaji isagoo markaa laxihiisii iyo bimacnaa adhigiisii haysta inuu haddana ku yidhahdo taada iigu dar taa waa kugu dulmiyey marka ilaada waxay yidhahen waa bimacnaa maca ay maca nicaaji oo waxay yidhahdeen ilaadu waxay la macno tahay darafka maca ayay la macno tahay bay yidhahdeen bacdu almufasiriin iyo hadalku allahu yidhi man ansaarii ila allah waa kuma gargaarayaashayda ii gargaaraya ila allaahi ay maca allah bay yidhahdeen marka waxa weeye ilaadu waxay dhahan iyaduna waa bimacnaa maca ilaadu waa bimacnaa maca iyaduna waxay la macno tahay macay la macno taho darafkaasay la macno man ansaari ila allah ay maca allah wa naxwi daalik iyo hadalladay ka yidhaahdeen aayaadkaa kuwa kale ee shabbahana ay ka yidhaahdeen marka qaacidada ku saabsanna xuruufuljarri tanawu bacduha can bacdin waa qaacida kuufiya yacni basriyiintu ma qabaan nuxaatu alkuufa ayaa qaacidada noocaasa qaba wataxqiiqu maa qaalahu nuxaatu lbasra sheekhu wuxuu idhi raximah ullah sida taxqiiqu yahay ee saxan ee bimacnaa sawaabku yahay maa qaalahu waa kay yidhaahdeen nuxaatu lbasra nuxaaddii reer basra ay yidhahdeen oo min altadmiini cabsiin markaa ah yacni ficilka markaa la gudageliyo macno ficil kale la gudageliyo ama isimka la gudageliyo macno isim kale la gudageliyo fa su'aalu nacjati yatadamanu jamcaha wa dammaha ilaa nicaajih inuu lax weydiistay yatadamanu wuxuu koobsanayaa jamcaha kulminteeda wa dammaha iyo ku daristeeda lagu daraayo lagu ladhaayo ilaa nicaajih idihiisii kale uu ku ladhaayo ku daraayo taasuu koobsanaya marka macnuhu wuxuu dhacayaa bisu'aali nacjatika ilaa nicaaji ay madmuuman ilaa nicaaji macnaha dambigana tadmiinka waxaa la tadmiiniyey su'aal baa waxay markaa gudanaysaa labadii macnoba weydiintii waa gudanaysaa ku ladhistii iyo ku daristiina waa gudanaysaa marka inuu ku weydiistay laxdaada oo ku yidhi iigu dar ilaa nicaajihi idihiisa uu ku yidhi iigu dar taa waa kugu dambeeyey marka macnaha dammiga waxaa laga qaadanayaa su'aasha lafteeda su-aal labadii macno waa wada gudanaysaa damma ilaa kadaana damma waxay ku gudubtaa ilaa bay ku gudubtaa ama su-aashu ilaada kuma gudubto waxaba dhacdo in la tacadisiiyo marka almuhim eraygii su-aal baa labadii macnood sidaa wada gudanaya noocaas waxaa la yidhaahdaa tadmiin baa la yidhahdaa tadmiin macnaheedu waa maxay waa jaclu ficlin dimna ficlin ficil baa waxaa laga guda yeelayaa ficil kale gudihii sida looga yeelayaana xuruuftiisii la dhex gelinaya ma aha ee macnihiisii baa la dhex gelinaya baa laga tilmaamaya wakada asmaaduna waa la mid in masdar ama isim isim kale macnihiis in la gudageliyo ama masdar masdar kale markaa macnihiis in la gudageliyo imanka su'aaloo kale waa masdar haddana macnaha dammi ah oo isaguna masdar ah ayaa haddana la tadmiiniyey marka eraygu labadii macnoba waa wada gudanaya ah, man ansaari ila allahna waa saasoo kale oo nusradu waxay keensanaysaa inaabo xagga ilaahay loo noqonaayo hiilin ilaahay loo hiilinayo loo gargaarayo haddana xagga ilaahay loo noqonaayo anaabana ilaah bay ku gudubtaa muniibiina ilayhi wattaquu anaaba ilaah bay ku gudubtaa marka macnihii waxa weeye nusrada iyo macnihii inaabada ansaari baa wada faa'iidaynaysa marka cidda ii gargaaraysaa wa'yo ila noqonaysana ila allaahi xagga ilaahay ila noqonaysa wakada qawluhu tacaala falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna yukhaalifuuna culammadu waxay yidhaahdeen khaalafa waa mutacaddi waayo waxaa la yidhaha khaalafahu waa khilaafay marka can marka lagu gudbiyey waxaa laga qaadanayaa in macnihii yakhrujuuna la tadmiiniyey oo la cabsiiyey yukhaalifuuna marka macnuhu wuxuu dhacayaa falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih ha ka baqaan oo ha ka digtoonaadaan kuwa khilaafaya ee ka baxaya can amrihi amarka rasuulka sala allahu alayh wasalam waa tadmiin macnaha uu sheikhu tilmaamayo inay fiican tahay in la yidhaahdo ficilka ayaa tadmiin ku jiraa ama isimka ayuu tadmiin ku jiraa in la yidhahdo waxay ka fiican tahay xarafku tadmiin ku jiraa ilaa nuxaatu kuufa laftoodu tadmiinkii waa qabaan laakiin waxay mareen in xarafkan xaraf kale macnihii la cabsiiyey ama la gudageliyey marka tadmiinkii xagga xuruuftay mareen laakiin lbasra waxay mareen tadmiinku xagga asmaada iyo xagga afcaasha sababtay taa u marayaanna waxay tahay eh, tasarufka iyo isbedbeddelka wuxuu ku badan yahay marka asmaada iyo afcaash marka haddii la odhanaayo labada midbaa tadmiin ku jiraa xuruufta waxaa uga xaqnimo badan in asmaada iyo afcaasha lagu sheego in tadmiin ku jiro hada huwa kay u jeedaan ee tacliilku ku dhisan yahay waa saas waayo xuruuftii waxaa ku sugan yacni jumuud baa ku jira laakiin asmaadii iyo afcaashii waxa u haaliba tasaruf marka tasarufka xagga alfaaddu siduu haalib ugu yahay oo u badan yahay ayaa xagga macnahana markaysagaa inuu eh, ku dhaco tanaawub oo macnayaal kale la cabsiiyaana ay uga dhowdahay in xuruufta la yidhahdo macno kale la cabsiiya wakada cagsigu waa la mid oo marka ziyaadada waxaa la yidhahdo culammadu ka hadlayaan waxay door bidaan in la yidhahdo ismigan baa zaa'ida ah ama ficilkan baa zaa'id ah in la yidhahdo waxay ka door bidaan in la yidhahdo xarafkan baa zaa'id ah ziyaadadana waxay u jeedaan macnihii khaaska ahaa inaanu faa'iidaynaynin ee macno iska caamo tawkiida inuu faa'iidaynayo lakiin biduuni faa'ida inaan loo keenin lagama tilmaamayo kollayba macno waa faa'idaynaya walow haba ahaado macnaha uu faa'idaynaya tawkiid haba ahaado waxa loo doorbidayo in la yidhaahdo xuruufta ayaa waxa weeye eh, markay istaagto isimka zaa'id ah iyo marka in la yidhaahdo xarafka zaa'id ah labada waxay u dhowdahay in la yahay xarafkaa zaa'id ah waayo asaalada asmaada iyo afcaashay kaga badan tahay xuruufta wa kadalika qowluh saasoo kaleu ahaaday hadalku allah uu yidhi wain kaaduu layaftinuunaka can iladii awxayna ilayk wain kaaduu ay wainahu shan yakaadu waxay ku dhowaadeen layaftinuunaka inay kaa fitneeyaan oo kaa leexiyaan can iladii kii xaggiisa awxaynaa ilayka aanu ku waxyoonnay baa ilaahay yidhi dummina macnaa yusiiquunaka wayasuduunaka waxaa la tadmiiniyey ay huwa lafdiga layaftinuunaka ah macnaa yusiiquunaka macnaha waa ku weecinayaan ama ku leexinayaan ama ku iilinayaan wayasuduunaka waa kaa mancinayaan waa ku diidayaan ama bicibaara ukhraa yasrifuunaka ayaa la tadmiiniyey marka azaaqa iyo sarafa yasrifu mid waliba can bay ku gudubtaa waman yuziq can amrina marka can waa lagu gudbiyaa azaaqa sarfa yasrifu lafteeda can waa ku gudubtaa can waa lagu gudbiyaa marka tadmiin baa ku jiro layaftinuunaka waxaa la tadmiiniyey macnaa yuziiquunaka wa kadalika qowluhu tacaala saasoo kaleu ahaaday hadalku allah uu yidhi wanasarnaahu min alqawmi aladiina kadabuu biaayaatina wa nasarnaahu waa uga hiilinnay min alqawmi qowmkii baanu uga hiilinnay aladiina kuwaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha aayadahayaga beeniyey qolyaha nuxaatulkuufoo kale waxay odhanayaan nasara waxay ku gudubtaa cala oo min alqawmi waxay leeyihiin cala alqawmi min waa bimacnaa cala laakiin sida nuxaatulbasra ay mareen sheikhuna uu tilmaamayo sida saxiixa inay tahay waa in la yahaa tadmiinku wuxuu ku jiraa ficilka oo nasare ayaa waxaa la tadmiiniyey macnaa najayna dummina waxaa la tadmiiniyey ay huwa lafdiga nasarnaahu ah macnaa najaynaahu najaynaahu macnaheeda iyo wa khallasnaahu waa badbaadinnay iyo waa nabadgelinnay najaynaahu waa nabadgelinnay ama waa badbaadinnay wa khallasnaahu waa ka samata saara oo tanjiyada ama nabadgelinta iyo takhliiska min waa lagu gudbiyaa marka macnihii nusrada oo hiilintiiyo gargaarka ah iyo macnihii nabadgelintiiyo ka saarka ahaa labadii waa wada gudanaysa wa kadalika qowluh saasoo kaleu ahaaday hadalku allah u yidhi yashrabu biha cibaadullaahi waxaa cabbaaya oo ka cokanaanaya ka oonbeelaaya biha ishaas cibaadullaahi addoommadii ilaahay marka waxaa lagu gudbiyey ba baa lagu gudbiyey shariba yashrabuna waa mutacaddi sharibahu baa la yidhahdaa iyo yashrabuhu marka marka ba lagu gudbiyey waxaynu xadda qaarkood marayaan waxay le odhanayaan ba'du waa zaa'ida oo hadda macno gaara tawkiid mooyaane faa'idayn mayso laakiin sida saxiixa waa inay macno faa'iidaynayso waayo hadday naska la ysku qabto ma asal ba mise waa zaa'id alaslu fiihi alasaala waxaa u asala inuu asal yahay marka macnaha zaa'idnimada ku saabsan inta laga badbaadin karo in loo weecdo xaggiisa maaha waayo zaa'idku waa khilaafu alasli waa shay asalka khilaafsan hadalkana mujaradu tawkiid in loo keeno iyo in macno kale loo keeno waxa labada awlaysan in macno kale loo keeno taas baa awlaysan saas aawadeed waxaa la odhanayaa tadmiim baa ku jira xarafkanna macno ayuu gudanayaa tawkiidka ka aan ahayn oo ka dheeraada tadmiin baana ku jira yashrabu oo yarwaabaa baa markaysagaa la tadmiiniyoo la cabsiiyey rawiya waa oon beelay weeye markuu ruuxu biyuhu cabbaayey uu cabbee ka cokanaado ama ka oon beelo ayaa la yidhaha rawiya yarwaa marka yashrabu waa cabbayaanoo wa yarwaa waana ka cokananayaan biha ishaas yarwaaba waxay ku gudubtaa ba cibaadullaahina waxaa looga jeedaa waa addoommada mu'miniinta ah marka waa cubuudiya khaasa cubuudiyadii caamka ahayd maaha waxaa laga tilmaamayaa mu'miniin baa looga jeeda waayo erayga cabdi mar waxaa looga jeedaa bimacnaa bilmacna alcaam macnaha guud oo waxaa looga jeedaa inuu yahay mamluuku lilaah miduu ilaahay leeyahay marna waxaa looga jeedaa bilmacna alkhaas oo in laga tilmaamayo bimacna caabid lilaah mid allah caabudaya marka cibaadullah hadda loogama jeedo macnihii caamka ahaa oo kuwa ilaahay lahaa in looga jeedo lagama tilmaamaayo e macno ka khaasan baa laga tilmaamaya waayo gaaladuba bi hada alictibaar waa cibaadullah aayaddani ma soo gudagelayaan bilmacna alcaam marka lagu socdo ama mlukulillah la yidhaha qaaruu ilaahay leeyahay macnaha aayaddan loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa macnaha gaarka ah oo kuwii allaha caabudi jira rabbi waxidi jira ee mu'miniinta ah baa loo jeeda dummina waxa la tadmiiniye yashrabu yarwaa biha yarwaa baa la tadmiiniyey wa nadaa'iruhu kasiira waxyaalaha u dhigga ah ee shabbahaana waa fara badan yihiin oo qur'aanka mawaadic badan bay ku soo arooreen oo ay ku yimaadeen waman qaala laa rayba kii yidhi ama ka yidhaahda laa rayba erayga laa rayba macnihiisu laa shaka shaki kuma jiro fahada taqriib waxa uu sheikhu yidhi waa dhodhoweyn macnaha la dhodhoweynaayo macnihii la doonaayo in la soo dhoweeyo wa ilaa haddaan arrinku saas ahayn waa in shardiyo laa ka daba dhacday ay in lam yakun kadalik faalraybu fiihi idiraabun wa xarakatun kama qaala dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka erayga rayb la yidhaahdo fiihi waxaa ku sugan idiraabun isbaraambar baa ku sugan iyo isgaraac waa ifticaal min adarbi daraba ayaa markaysaga waxaa la geliyey yacni ifticaal baa markaa laga dhigay markaase waxay noqotay idtiraab markaase xoogaa nudqiga wax adag xaraf uu ku jiro yacni daad oo kale ama xuruufu litbaaq in dabadood lagu dhawaaqo markaysagaa ta lagu dhawaaqo xarfu itbaaq reebban in dabadii ta' lagu dhawaaqaa waxaa ku jira markaysaa cusri adayg baa ku jira sidaas aawadeed waxa lagu sameeya ibdaal waana ibdaal qiyaasi ah saas aawadeed baa istalaxa iyo idaraba saas yadaa loo yidhahda faraybu erayga rayb la yidhaahdo fiihi idiraabun waxaa ku jira isbaraambar ama isgaraac iyo waxarakatun xarakatun dhaqdhaqaaq baa ku jira kama qaala siduu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam dac maa yariibuka ka tag waxa markaa eh, ku shaki geliya bimacnaa waxaweye ku werweriya ku geliya ilaa maa laa yaribuk waxaan ku shaki gelin bimacnaa waxaan naftaadu ku xasilin ka tag oo haddaad shay ku degi weydo naftaadu ku xasili weydo waxaad u kacdaa marka markaysaga waxaa nafta ku xasilayso shay baa lagu yidhi shaygani waa bannaanya waa jaa'is oo mubaax weeye baa lagu yidhi nafsaddiiyo qalbigii baa ku degi waayey yani shayga iskaga foog dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka waayo shay mubaaxa ah, hadduuba mubaax yaho ay dhab inuu mubaax yahay mubaaxaas inaa inuu ku seego iyo inaad xaaraan ku dhacdo waa iima tarku mubaax ahwan min irtikaabi muxaram qaacide watay culammadu sheegaan shay mubaaxa ka tegista laga tagaa waa ka sahlan tahay shay xaaraana dhicitaanka lagu dhaco ama lala yimaado marka intaad xaaraan ku dhici lahayd mubaax ha ku seego waayo dembi kuma qabtid haddii waxa weeye mubaaxii aad la iman weydo xataa culammadu eh, sunnaha saasoo kale yidhahdaan shaygu hadduu sunno yahay saasoo kale yidhahda shay baa lagugu yidhi waxa weeye waa waa mustaxab waa bannaan yahay waayo waajib laguma odhan waa mustaxab baa lagu yidhi waa bannaan yahay oo waa mid la jeclaystay weliba sunna ah dabeedna naftii baa ku degi weyday inuu shaygani sunno yahay sunne haddaad ka tagto miyaad dambaabaysaa sunne haddaad ka tagto lilcajzi buu qofku uga tegi karaa wahsad buu uga tegi karaa marka waxaa weeye kuma dambaabayo marka intuu xaaraan ku dhici lahaa waa inuu sunnuhu ka ammaanaadaa haddii nafti ku degi weyday sunnanimadiisa waa inaad iskaga fogaataa waayo shay sunna ah ka tegista laga tagaa waa ka sahlan tahay shay xarana in lagu dhaco bacdu ahli cilmina waxay yidhaahdeen sida marka alcallaama cabduraxmaan almucallimi sheekha ay culammada mucasiriinta qaarkood ay ka yidhahdeen waa dahabiyu lcasri imaamu dahabi siduu wakhtigiisii ahaayoo kaleu casrigan uga dhignaa baa axadu kibaar alculamaa ka cabiray culammada waa weyn sheikh ka mida kibaarta ah raximahullah abubakr ibnu cabdillaahi abu zayd la odhan jiray ayaa wuxuu yidhi wuxuu ahaa dahabiyu lcasri casrigan dahabigiisii buu ahaa imaamu dahabi siduu ahaayoo kale uga dhignaa casrigan waxa uu cabdiraxmaan mucallimi yidhi akarulbidac waxay ku yimaadaan baabka mustaxabka la yidhahdo waxay dadku mustaxab ku sheegayaan baa bidaca badankooda ku yimaadaan buuli waayo ruuxa bidca doonaaya dadka inuu uga dhigo wax mashruuca haaliban ma yidhahdo waa waajib bidcadaydaas shaygaa uu isagu markaa wato ee uu leeyahay ama waa bidca xasana ama waa kayta wa kayta ama waa saaya sidaas gaayatu maa fi lamri waa inuu yidhaahdo waa sunne waa mashruuc sunna weeyo ajar baa laga helayaa qaaliban ma odhanaayo ruuxa markaa bidcada wataa waa waajib ma odhanaayo wuxuu odhanayaa waxa weeye waa mustaxab ama waa sunna odhanaya marka shay haddaad aragto iyadoo laysku khilaafay waxaan waa bidca iyo waa mustaxabo waa sunne haddii laysku khilaafo wuxuu iskaga fogow sheegaa ya waayo haddayba sunno noqoto oo aad sunno samayn weydo dee kuma dembaabaysa sunnaha aad samayn weyday oo weliba cudurdaar dee aad haysato aad isleedahay waxa weeye armay xaaraan noqotaa ishkaal kaaga sugan yahay cumuumaadkuna ay ku tilmaamayaan dac maa yaribuka ilaa maa laa yaribuka asaa ku tilmaamaya marka intaad xaaraan ku dhici lahayd oo bidca ku dhacay lahayd bidcadu xaaraan weeyaane sunnuha ku seego armay sunno noqon weydaa bidca noqotaa dadka qaarkood baad waxaa arkaysaa shay laysku hayo oo uu maqlaayo iyadoo dadka qaarkood ay leeyihiin war shaygani waa shirki oo wax rabbi lagaga kufrinayo oo diinkii ilaahay lagaga baxayo ayaa wadaad kale wuxuu ka odhanaya waa mustaxaba waa sunne markaasuu iska samaynayaa odhanaya hebel baa anugu daba haystaa kama soo qaad inay ku caddaan weyday ya arrinkan waxaa laysku hayaa waa gaalnimo iyo waa sunna laysku hayaa kan sunnaha leh haddaad tidhahdo haddaan la iman waayo arrinkanaad sunnaha ku sheegayso ahlunaar miyaa noqonayaa maybuu ku odhanayaa ee fadlaa ku seegaya laakiin kan kule waxa weeye waa shirki oo ilaahay baa lagaga kufrinayaa wuxuu leeyahay waxa weye waa lagugu cadaabaya arrinkan ya marka dee arrinka noocaas oo kale ah waa inaad taxadir samaysaa taxadirku waa maxay dacmaa yaribuka ilaa maa laa yaribuka armu waxaasi sunno noqon waayaayoo shirkiga la sheegaya noqdaayo wakhti aanad markaysagaa meelaad wax ka daba qabataa ayna jirin ay ku caddaataa aakhira markaad tagto oo lagu yidhaha shirkan maxaad ula timi hebel muxuu ku tari waa mas'ala muhima wuxuu yihi sheekhu raximah allah wa fi lxadiidi annahu mara bidabyin xaaqifin xadiiska dac maa yaribuka ilaa maa laa yaribuk waa xadiis macruuf ah tirmidi iyo nasaai iyo imaam axmed iyo xaakim iyo baa soo wariyey tirmidina waa saxiixiyey culamo kalena waa taxsiiniyeen marka sheekhu inama odhan yani nebigaa sidaa yidhi sala allahu alay wasalam marka rubamaa inuu ra'yi kale ka qabay ayaa suuragala ah. oo xadiidku markaysaga sixadiisu marka aynay u cadday ama ishkaal kaga sugnaabaa suuragal ah wa fi lxadiisi xadiiskii waxaa ku sugnaa annahu mara inuu soo maray nebigu sala allahu aleyh wasalam bidabyin xaaqifin dabyigu waa nooc ugaadha ka mid ah waa garanugta ama wax la mid ah aduu noocun ugaadha ka mid oo xaaqifin meel laaban ayuu soo maray xaaqif waa erag axqaaf laga keenay marka waxa qalloocoo kale ayaa la yidhaahdaa marka waxaa laga tilmaamayaa meel markaa jiifo sidii wax hurdo oo kale luqunta meel saa u laabay oo kale oo jiifo fa qaala laa yariibuhu axad markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu uhi laa yariibuhu ma kicinaayo axadun cidnaba kicin mayso yani cid kicinaysaa ma jirto waxay ahaayeen markaa nebiga sala allah alay slm saxaabadu muxrimiin bay ahaayeen saas aawadeed inaan waxa weye lagaga argagixin oo cid waxa weeye isaga jiifkiisaas ka kicisa inayna jirin buu tilmaamay sidaas ayuu tilmaamay raaba oo mutacaddi marka raabahu araabahuna waa la mid saas aawoodee xadiiska hore dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka agsarku waxay u dabdiyeen yariibuka laakiin bacdi baa waxay banneeyeen yuriibukana in la odhan karo waa noocyada afcala iyo facala isku macnaha tahay marka wuxuu uga jeedaa hadda kicintaas yacni bakaylaha ama neefka ugaa shaygaa ugaa dha'a la kicinayo oo jiifkiisa laga kicinayo ayaa markaysaga rayb lagu tilmaamay marka eraygu xarakada iyo dhaqdhaqaaqa ayuu khuseeya waayo qofku waxa uu ka shakiyo nafsadiisu waa ku dhaqdhaqaaqdaa taradud war ma samaysa war ma iska daysa war ma noqota war may noqon weydaa marka macnaha taradudka iyo shakigu waxaad mooddaa inay yihiin mustaxibaan laba shay oo kulmaaya ama iswehelinaya inay yihiin fa kama ana alyaqiina dummina asukuunu waaltuma'niinatu sida yaqiinta loo tadmiiniyey oo loo gudageliyey macnaha xasilloonida deganaanshaha iyo xasilloonida loo tadmiiniyey oo loo cabsiiyey ama loo gudageliyey faalraybu didduh raybkuna waa ku liddi oo haddii la yaquna almaau biihi waa sugnaadeen baa looga jeedaa waxay noqdeen shay saabit ah marka ruuxuna waxa uu hubo naftiisu waa ku xasilaysaa warwar wixii ka warwarayo naftu ma dhaqdhaqaaqayso oo qalbigiisu kuma dhaqdhaqaaqayo yani waa ku xasilay faraybu shakigu didduhu waa diddu lyaqiin dumina aldiraabu walxaraka waxa la tadmiiniyey idiraab oo isbaraambar ah iyo walxarakatu dhaqaaq wa naxwuhu shaku macnahana waxa ku dhow shakiga ayaa ku dhow oo qofku marku u shakiyo nafsadiisa wax gelayaan wa naxwuhu shako nusakha qaar waxay qorayaan wa naxwuhu shako nusakha qaarkoodna waxay qorayaan wa lafdu ashaki wa lafdu shaki in la yidhaahdo ayaa fiican wa lafdu shaki erayga shaki la yidhaahdo wa in qiila haba la yidhaahdo innahu yastalzimu waa laasimsanayaa hada almacnaa macnaha waa laasimsanayaa idiraabkiiyo xarakada ahe laakiin lafduhu laa yadullu calayh marka waxaa lagaga khabrayaa yani jumlada dambe lafdigiisu kuma tusinaayo lafdigiisu kuma tusinayo waxaa kala duwan waxa tadmiinka la yidhahday waxa istilzaamka la yidhahdo yacni tadmiinku waa juz macnaha ka mida oo lafdigu macnaha uu ku tusinayo ee soo gudagelaya waa qayb ka mid a ah. laakiin istilzaamku waa laasimsanaya marka la yidhaahdo lafdiga maadadu kuma tusinayso lafdiga ma soo gudagelaayo laakiin waxaa laga garanaya marka lafdigaa la sheego macnaha kalena inuu ka dhalanaayo ayaa laga garanaya marka wuu ka baxsan yahay waxaanuu laasimsanayo istilzaamku waxa weye waa dalaala caqliya tadamunkuna waa dalaala lafdiya waa dalaala lafdiya wa lafdu shaki erayga shaki la yidhaahdo wa in qiila haba la yidhaahdo innahu lafdiga shakiga la yidhaahdaa yastalzimu waa laasimsanayaa hadal macnaa macnahaasoo idiraabka iyo xarakada ah laakiin lafduhu ha yeeshee lafdigiisu iyo eraygiisu laa yadullu kuma tusinaayo calayhi ay cala alidiraab yacni macnahaas markaysagaa kuma tusinaayo iyo xarakada ah wa kadalika saasoo kale u ahaaday idaa qiila marka la yidhaahdo dalika alkitaabu daalika kaas alkitaabu kitaabkii weeyi la yidhaahdo iyadoo la fasirayo hada alqur'aanu kan oo qur'aanka ah wa dalika alkitaabu waa waxaa lagu fasirayaa hada alqur'aanu waa taqriib wey fa hada kaasi taqriibun waa soo dhowayn un macnaha la doonaya in la soo dhoweeyo wa ilaa tafsiirka xarfiga kelimaadkani leeyihiin ma aha lianna almushaara ilayhi wain kaana waaxidan sababtuna waxay tahay ka la tilmaamayaa haba ahaado mid qudhe oo qur-aanka iyo kitaabka isku mid baa lagu tilmaamaya lianna almushaara ilaahay ka la tilmaamaya wa in kaana waaxidan mid qurhaba ha ahaadee falishaaratu bijihati alxuduuri hayru alishaarati bijihati albucdi waalghayba tilmaanta wax lagu tilmaamo jiha joogisa lagu tilmaamo oo daalika maxay noqonaysaa mukhaatabaa ku jirtaa daalika kaagaasi fogaanshaha badan lihi alkitaab weeye hayru lishaarati wuu ka duwan yahay tilmaanta bijihati albucdi wuxuu markaa ka duwan yahay tilmaanta lagu tilmaamayo bijihati albucdi jihada fogaanshaha iyo walghaybati maqnaanshaha lagu tilmaamayo nowcan maa labada waxaa jihatulbucdi tilmaamaya daalika oo laamka ayaa wuxuu faa'iidaynayaa nowcan maa bucdi inuu ku jiro mukhaatabadiina isagay ku jirtaayoo xuduurkii u tilmaamay yacnii xuduurka laakiin waxaa sidaa daahirka ah takallumka iyo mukhaatabadaba waa soo geliyeen labadaba waa soo geliyaan marka ishaarada waxaan waafaqayn bucdiga marka la yidhaahdo qaybu ku daray daalikana hayba kuma jirto hayba kuma jirto marka calaa kulli xaal waa mushkil waxaad moodaa kollay sidaa iisoo degdegaysa in waxa weeye falishaaratu bijihati alxuduuri walbucdi hayru lishaarati bijihati alqurbi walghayba yani saas oo kale in laga hadlo ama hayru lishaarati bijihati alghayba la yidhahdo oo bucdiga iyo qurbiga la iska dhaafo almuhim wuxuu ka tilmaamayaa dalika iyo haada labada mid waliba ishaaro waa tahay laakiin midna waxa weeye waxay tilmaamaysaa ishaaro qariib ah waxaa la tilmaamaya waa wax dhow haada kan dalikana waxa weeye waxaa la tilmaamaya wax fog marka eh, farqa halkaa ka soo baxay waxay keensatay culamada qaarkood inay yidhaahdaan dalika asaalatan ismu ishaaro baciida ha ahaado laakiin waqtiyada qaarkood ishaaradii baciidka ahayd waxaa loo isticmaalaa qariibka cala sabiili tanaawul ama cala sabiili taqaarud waa weji laakiin waxaa ka fiican wejiga ay culamada kale maraan oo ah la yidhaahdo bucdiga lagama tilmaamayo inuu sidiisa u fog yahaye waxaa laga tilmaamayaa inuu ku fog yahay xagga sharafta iyo darajaadka koraynta saas aawadeed wadaadada qaarkood markay macaanida balaaqiga doonayaan inay ishaaraan markay fasirayaan oo kale adada soomaaliyeed ee ilmaamka u leh xagga balaaqada waxay ku fasiri jireen oo kale inay yidhahaan daalika kaagaas koraynta iyo sharafta badan lihi alkitaab weeye markay leeyihiin korayntiiyo sharafta badan leh macnihii bucdigay doonayaan inay ku fasiraan ay ku tilmaamayaan wa lafdu lkitaabi erayga kitaab layahay yatadamanu wuxuu koobsanayaa min kownihi ahaanshihiisa uu yahay maktuuban mid qoran uu yahay oo madmuuman lagu ladhay maa laa yatadamanuhu waxaanu koobsanayn lafdulqur'aani lafdiga qur'aan aanu koobsanay oo min kownihi ahaanshihiisa uu yahay maqru'an mid la akhrinaya uu yahay oo mudharan la muujinayo oo baadiyan muuqda erayga alkitaab iyo alqur'aan sidaynu horeba usoo aragnay waxay noqonayaan alasmaa almutakaafi'a min alasmaa'i almutakaafi'a bay noqonayaan oo macno keliya ku wada dhacayaan musammo keliya ku wada dhacayaan baynu ujeednaa laakiin mid walba waxaa ku sugan sifo aan ka kale tilmaamin ayuu sii tilmaamaya waayo mid wuxuu sii tilmaamayaa inuu qoran yahay midna wuxuu sii tilmaamayaa inuu yahay yacni mid la akhrinaayo oo la muujinayo kitaabada asal ahaanna jamciga iyo kulmintaa la yidhahdaa ya kaatibiin waxyaalaha loo isticmaalo waxaa ka mid a ah khayaatiinta wax tula wa kaatibiina wamaa khata xarfan walaa qara'u ma khutta fi lkutubi alghazdi xariiri waatuu odhanayay waxaa isagaa dee jara ama aan garanayaa ama ad ii sheegtaa qaar wax kaatibiin ahoo weligood aan xaraf xariiqin aan akhriyinna waxa kutubta lagu qoray kaatibiin bimacnaa khayaatiin baa loo jeedaa ya waa macno asiila oo carab loogu isticmaali jiray saas aawadeed kabaha markay tolayaan liidka yaray u jeexdaan ay ku tolayaan waxaa la yidhaha kutba la yidhahdaa ismaha kutba shaacirka wuxuu yihi laa ta'mananna fizaariyan khalawta bihi calaa qaluusika waktubha biasyaari waktubhaa biasyaari marka asalka waxa waye tolitaanka wey waxaa loogu magacaabay tolitaanka marka wax la tolayo waxbaa la jamcinayaa wixii la tolaya waa la isku dhadhoweynaya xuruufta marka la qorayana xuruuftii baa la isku dhadhaweynaya marka min kownihi maktuuban madmuuman lafdu lqur'aanna inuu maqruu' yahay u koobsanaya oo qur'aan waa masder waxaana looga jeeda akhrin marka waxaa laga tilmaamayaa waa masder mafcuul lagu magacaabay maqruu' inuu ayaa looga jeeda watabici qur'aana ay qira'ata lafdiga qira'ana waxay yidhaahdeen culammadu marka hore idhaarkaa la yidhahda ee muujinta jamcigana waa la yidhahdaa lam taqra'a janiinan ay lam tudhir waa lagu fasiray lam taduma ilaa arxaamiha janiinanna waa lagu fasiray marka wa lafdu lkitaabi erayga kitaab yatadamanu min kownihi maktuuban madmuuman maa laa yatadamanhu lafdu lqur'aani min kownihi maqru'an mudharan baadiyan fa hadihi lfuruqu fi lqur'an furuuqdani waa ku sugan tahay qur'aanka waa ku sugan tahay calaa kulli xaal wuxuu inoo tilmaamayaa culammadu wakhtiyada qaarkood waxay sameeyaan tafsiir taqriibi ah oo macnuhun doonayaan inay soo dhoweeyaan marna waxay sameeyaan tafsiir cala sabiil mutaabaqa ah fa idaa qaala axaduhum markuu yidhaahdo culammada mid ka midii an tubsala ama axad salafka ka midii an tubsala ay tuxbasa tubsala waxaa looga jeedaa haddii la xabiso an tubsala in la xabisuu looga jeedaa an tubsala bimacnaa an tuxbasa marka waxaa lagu fasiray xabsi wa qaala alaakharu ka kalena uu yidhaahdo turtahana la rahmo wa naxwu dalika iyo erayada kuwa la midka ah lam yakun min ikhtilaafi tadaadi ma noqonaayo iskhilaafkii iska horjeedka ahaa noqon maayo ee wuxuu noqonaya ikhtilaafu tanawuc wa in kaana almaxbuusu haba ahaado ka la xabisay ee la xidhay qad yakuunu inuu noqon karo murtahanan mid la rahmay inuu noqon karo mid la rahmay inuu noqon karo waqad laa yakuunu waana dhici kartaa inaanu noqon id hada taqribu lilmacnaa waayo taasi waxay tahay dhowayn macnaha la soo dhowaynaayo kama taqadama laakiin bidabd inay iswaafaqsan yihiin oo aynay ziyaado labada macnaa labada lafdi kale lahayn loogama jeedo wa jamacu cibaaraati salafi fii mili hada naaficun jiddan erayada salafka kulminta la kulmiyo ee fii mili hada ikhtilaafka noocaasoo kale ku saabsan ikhtilaafu tanawuca ah naaficun waa mid wax taraysa jiddan aad iyo aad bay wax anfacaysa lianna majmuuca cibaaraatihim waayo erayadoodii kulankooda guud iyo isukeenkoodu adallu waa ka tusin badan yahay cala almaqsuudi waxa la rabay min cibaaratin aw cibaaratayn eray iyo laba eray waa ka tusin badan yahay oo wuxuu noqon karaa macnaha waxa weeye qaarkoodba gees inay ka tilmaamaan marka macnaha laysu wada geeyana waxa ka soo baxaya macno fiican oo maqsuudkii wada sheegaaya wada caddaynaya taasaa ka soo baxaysa saas aawadeed in cibaaro kaliya inta la qaato dabeedna lagu kaaftoomo yani sax maa waayo tafaasiirta caynkaas ikhtilaafu tanawuca ah ama tamsiil baa looga jeedaa ama midba waxa weeye macnuhu tilmaamayaa oo macnihii ballaadhnaa buu gees ka tilmaamaya ama mid waliba waxa erayga uu tilmaamay wuxuu koobsaday macno aanu ka kala koobsan marka laysu wada geeyana macno ballaadhan oo fiican baa ka soo baxaya wa maca haada falaa budda min ikhtilaafin muxaqaqin baynahum taalla jirkeeda waxaa lagama maarmaana min ikhtilaafin muxaqaqin baynahum ikhtilaaf dhab ah inuu dhacaa waa lagama maarmaan oo salafku waa dhacday ashyaadii hore inoo sheegay wuxuu inoo tilmaamay sheikhu haalibka khilaafkay salafku isku khilaafeen tafsiirka inuu ahaa ikhtilaaf tanawuc kaas waa sida haalibka ah laakiin min hayri alghaalib si aan badnayn waxa dhacda ikhtilaaf ikhtilaaf tadaadi ah oo muxaqaqoo dhab ah oo aan tanawuc ahayn laftiisu waa dhacaayo markaysaga waa jiraan haba yaraadeen kamaa yuujadu sida loo helo midlu dalika kaas oo kale ikhtilaaf ka ah filaxkaami axkaamta markaa loogu helo oo ay dhacday salafka qaarkood inay isku khilaafeen yacni axkaam fiqhiya ayay sidaas si la isugu khilaafeen yacni tafsiir mawaadic qur-aanka ka mida la fasiraayo marka wuxuu inoo tilmaamayaa taasi inay tahay calaa sabiili nudra mar kastoo waxa weeye casrigu u sharaf badnaana ikhtilaafku waa ka yaraa itifaaquna waa ka badnaa mar kastoo waxa weeye naqsigu soo kordhana ikhtilaafku waa sii fara badanaya saas aawoodee ikhtilaafu alkhalaf aksar min ikhtilaafi salaf ikhtilaafka khalafku waa ka fara badan yahay ikhtilaafkii salafka ikhtilaafu taabiciin waa ka badan yahay ikhtilaafu asaxaaba horu kugu soo sheego marka bacdu lmasaa'il oo axkaamta ka mida waa dhacday saxaabadu inay isku khilaafeen taabiciintu inay isku khilaafeen waana ikhtilaaf tadaadi waxaana ikhtilaafkaasi noqonayaa khata iyo sawaab yani mid saxan qowl saxan iyo qowl khata ah siduu nabiguba yidhi sala allahu alay slam ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama fajtahada fa akhta'a falahu ajran yani nabigu uu tilmaamay sala allahu aleyh wasalam hadduu xaakimku is yidhahdo wax xukun aw ijtihaado dadaalo aw asiibo laba ajar buu helaya hadduu is yidhahdo wax xukum aw ijtihaado dadaalo aw khata'ana hal ajar buu helaya hadduu asiibo labada ajar wuxuu ku helayaa ajrun cala alijtihaad wa ajrun cala alisaaba ajar wuxuu ku helayaa ijtihaadka iyo dadaalka uu xaqa niyaystay uu xaqa doonay oo raadiyey ajarna wuxuu ku helayaa isaabada uu xaqa haleelay hadduu khata'ana hal ajar buu helayaa waxaa lagu ajar siinayaa khata'a ma aha waxaa lagu ajar siinayaa waa ijtihaadka waa niyada iyo dadaalka taasaa lagu ajar siinaya laakiin laguma ajar siinaayo khata'a uu gefay laguma ajar siinaayo maxaana waajiba waxyaalaha isku khilaafeen in qowlka adilada iyo xujadu u gargaarayso in la qaato ilaahay waxau ihi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi walrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alakhir haddaa iskhilaaftaan oo shay isku khilaaftaan waxaa u celiysaan ilaah iyo rasuulkiisa u celiya ilaahay u celiya waxaa loo jeedaa kitaabkiisa qur'aanka u celiya rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam u celiyana waxaa loo jeedaa markuu noolaa waa in rasuulka markaysaga waxaa loo tagaa isaga loo noqdaa markuu dhintay dabadeedna waa in sunnadiisiiyo axaadiistiisa loo celiyo marka alkitaab wasunna in loo cesho ayaa layna amray culamadu halkaa waxay kala baxeen qaacidu aqwaalu ahlilcilmi yuxtaju laha walaakin laa yuxtaju biha aqwaasha culammada xujo iyo daliil baa loo raadiyaa yaga lama xujayso wanaxnu naclamu ana caammata maa yadaru ilayhi cumuumu nnaasi waxaan ogsoonnahay anna caammata maa in badanka kii ama dhammaan kii yaddaru ilayhi ay u dhibgelayaan cumuumu nnaasi dadka markaa dadweynuhu ama dadka guud ay u dhibgelayaan oo ay aad ugu baahan yihiin oo min alitifaaqi yacni marka iswaafaq ahi nusak waa iskhilaafsan yihiin nusakha qaar waxay qorayaan min alitifaaq nusakha qaarna waxay qorayaan min alikhtilaaf waliba nuskho makhtuutaan hayo lafteeda waxay qoraysaa sidaas nusakha qaar idiin qorayaan oo ah min alikhtilaaf laakiin alansar waa sida bacdu matbuucaat qorayaan oo ah min alitifaaq sida u munaasabnimada badan ama u munaasibka ahi waa min alitifaaq marka waxay dadku u dhibgelayaanoo si aada ay ugu baahan yihiin dadweynuhu oo iswaafaq ahi waa la ogsoon yahay bal waa mutawaatir bal mutawaatirun cinda alcaammati waalkhaasa waxaa la ogsoon yahay bal ay mutawaatir ka tahay oo si fara badan u soo aroortay cinda alcaammati waalkhaasa dadweynaha iyo dadka xulka ah ee gaarkae culammada agtoodaba intaba agtooda waa ka tawaaturtay ka acdaadi asalawaati nusakha qaarna waxay qorayaan kada fii cadadi asalawaati nuskhada makhduudadan hayaana waxay qoraysaa ka acdaadi asalawaati taasi waxay ahaatay waa sida tirooyinka ragcadaha salaadu iyo wa maqaadiri rukuuciha iyo qadarada marka waxa weeye rukuucdeedu ay markaa yihiin rukuucdooda inta lagu qadaraayo ee waa mawaaqiitiha wakhtiyadeeda iyo wa faraa'id zakaati iyo zakada iyo faralladeeda iyo wa nusubiha nisaabyadeeda nooc wal oo xoola ah oo seka ka waajibtaba inta nisaabka u ah ee uu ku seke gooyo wa tacyiini shahri ramadaana iyo cayimaadda la cayimayo bisha ramadaan iyo waxay ku soo gasho la cayimayo iyo in la garanayo bisha ramadaan inay waajib tahay soonkeedu iyo watawaafi tawaafka kacbada lagu tawaafayo iyo inta nooca tawaafka tawaafkaee waajibka ah nooca rukniga ee aan waajib keliya ahayn ee rukniga ah waajib wa ziyaada iyo nooca waajibka aan rukniga ahayn iyo nooca sunnayaasha ah. iyo walwuquufi istaagga carafa la istaagayo wa ramyi aljimaar jamaraadka in la tuuraayo waalmawaaqiit yacni wakhtiyada yacni jamaraadka la tuurayo ila mawaaqiitu salaa hore kugu sheegay tanna waa mawaaqiidda ay leeyihiin tawaafka iyo wuquufka iyo ramyuljimaarkaasi ay leeyihiin wakayri dalik ashyaadan uu inoo sheegayaa ma ashyaa laysku khilaafsan yahay mise waa ashyaa laysku waafaqsan yahay laa shaka waa ashyaa laysku waafaqsan yahay waa ashyaa laysku waafaqsan yahay salaadaha farallada cadadadooda layskuma khilaafsana in duhurku afar ragcadood yahay casarku afar yahay maqribku saddex yahay cishuu afar yahay subaxu laba yahay maqaadiirta rukuucdu iyo ragcad waliba inta rukuucooda ay leedahay iyo qadarka ugu yaree rukuucdu ku sugnaanayso yacni ragcad waliba inta rukuucooda ay leedahay waa macluum min addiin bidaruura salaadaha farallada ah mid waliba inta yacni in markaa ragcaddii kastaba rukuuc qudho leedahay asalawaat alkhams waa macluum min addiin bidaruura ama inta ay rukuucda qadarkeedu ku xasilaayo taas nooc khilaafa ku jira oo markii rukuucda layna amray oo tuma'niinada rukuucda lagu xasilanaya layna amray qadarka ugu yar ee ku xasilaysaa waa intee ma qadar la yidhahdo subxaana allah hal mar qura miyaa inta ugu yar ee ay ku xasilaysa rukuucdu mise saddex goor waa in la yidhaahdo subxaana rabbi alcadiim yani ma saasa ah. yani waxaa ku jira khilaaf bayna alfuqahaa marka almuhim ashyaadan uu inoo sheegay waxay yihiin ashyaa laysla ogol yahay oo sakadu anwaacday ka waajibayso nooc walba nisaabkiisu intuu yahay qadarka laga bixinayaa intuu yahay bisha ramadaan inay waajib tahay ramadaan markaysaga bisha la yidhaahda ee soonkeedu waajibka yahay tay tahay labiyo tobanka bilood tay tahay tacyiinkeedu wakadaa waxaa ilxaaqi kara waxay ku sugnaanaysa laakiin waxay ku sugnaanaysa waxba erageli kara markaa sheekhu inaanu taa uga jeedin baa dhici kara ee bisha ramadaan ee waajibka ahi tay tahay waa macluum min addiin bidaruura ila sheikhu wuxuu ku yidhi waa macluumun bal mutawaatiru cinda alcaammati waalkhaasa markaa tu u jeedaa waa saas tawaafka wuquufka carafa la istaagayo jamaraadka la tuuraayo maalin kastaba inta la tuurayo maalinta tobnaad in hal jamro keliya la tuuraayo jamratulcaqaba qadarka la tuurayaa inay toddoba dhagax yihiin maalinta koob iyo tobnaad iyo maalinta labayo tobnaad iyo maalinta saddexiyo tobnaad ciddii aan tacajulin ee degdegin inay saddex meelood tuurayaan tuuritaanka in loo kala horraysiinayo jamratu suqhraa in marka hore la tuurayo toddoba dhagax dabeedna jamratu jamratulwusta la tuurayo haddana toddoba dhagax dabeedna jamratu jamratulkubraa jamratu jamratulcaqaba ah la tuuraayo toddoba dhagax waa arrin la ysla ogolya buyi mawaaqiidda la tuuraayo ee asligaa soo arooray marka wuxuu tilmaamaya waxyaalaha caynkaasee dadku sidaa ugu baahan yihiin waa arrin markaa dadku wada yaqaaniin khilaafnaanu gelin dadaas sheekhu wuxuu yidhi raximahullah uma ina ikhtilaafa alsaxaabati fi ljaddi waalikhwati wa fi lmusharakati wa naxwi dalika laa yuujibu rayban fi jumhuuri masaa'il alfaraa'id intaa dabadeed iskhilaafka saxaabadu ay isku khilaafeen dhaxalka awowga iyo walaalaha miyay wax isla dhaxlayaan mise midkood baa ka kala xijaabaya mise dhaxalka waa isla dhaxlayaan ay saxaabadu isku khilaafeen iyo wa fi lmusharakati yacni musharakada mas'alada la yidhaahdo iyaduna dhaxalka ka mid ah khilaafka ay saxaabadu isku khilaafeen iyo wa naxwi daalika ashyaada kale la midka ah sida cawlka iyo wakayrihi baa markaysagaa khilaafka ay isku khilaafeen laa yuujib rayban ma waajibinaayo shaki kuma ma keensanayo fii jumhuuri masaa'ili alfaraa'id masaa'isha dhaxalka badankooda kuma keensanaayo shaki bal fii maa yaxtaaju ilayhi caammatu nnaas nusaka qaar waxay qorayaan bal maa yaxtaaju oo fiida la xadfo waana sida markaysaga nuskhada fataawaha lagu daabacay majmuucu lfataawa waa sida ku sugan iyo qaar kaleba bacdi kale waxay qorayaan bal mima yaxtaaju nuskhada makduudadan hayaana waa siday qorayso laakiin waxa ugu fiican sida waxaweeye inoo qoran oo ah bal fii ma yaxtaaju ilayhi caamatu nnaas ka soo guurtaasee ma waajibinaayo oo ma keensanayo shaki laga shakiyo fii maa ay fi ladii kii yaxtaaju ilayhi ay u baahan yihiin caammatu nnaasi dadku si guud ay ugu baahan yihiin ama dadweynuhu u baahan yihiin wa huwa camuudu nnasab nusakha qaar waxaa ku dhacday oo taan hayaa ka mid tahay camuudu nnaas nuskhada markaa matbuucadan hayo camuudu nnaas bay qoraysa waana khata matbuuci ah sida nusakha matbuuca qaarkood ee nuskhada makhtuudadiiba ay qorayaan camuudu nasab ayaa saxan ma keensanayso shaki laga shakiyo waxay dadku u baahan yihiin oo dhaxalka ku saabsan wa huwa kaadha ay u baahan yihiin dadku ee dhaxalka ahi camuudu nasabi waa tiirka nasabka oo min alaabaa'i waalabnaa oo aabbayaasha iyo ubadka ahaaday waa usuusha iyo furuucda waalkalaalatu camuudkay ku cadfan tahay kaa dadku ay u baahan yihiin camuudu nasab weeye waalkalaalatu kalaalo weeye oo min alikhwati waalakhawaat walaalaha lab iyo dhadigba lahaaday yacani walaalaha markaysa waxaan yacni eh, ragga ah iyo walaalaha dumarka ah yani marka ahaaday iyo wa min nisaa'ihim iyo dumarkooda ahaaday kal aswaaji sida waxa weeye aswaajtii yacni kuwii ay qabeen oo kale fa ina allaha anzala fi lfaraa'idi halaasa aayaatin waayo ilaahay waxa uu soo dejiyey fi lfaraa'idi dhaxalka waxa uu ku soo dejiyey axkaamtiisa iyo caddayntiisa halaatha aayaatin saddex aayadood oo mufasala yacni marka la tafsiiliyoo la caddeeyey ama mufasila axkaamta markaysagaa faraa'idda caddaysay oo tafsiilisay dakara fi luulaa aayadda koowaad wuxuu ku sheegay waxa weeyaan yuusiikum allahu fii awlaadikum alusuula walfuruuca asallada oo yacni aabbayaasha iyo hooyooyinka iyo waalfuruuca faracyada waa ubadka ayuu ku sheegay ay irsa alusuuli waalfuruuc dhaxalka ay wax ku dhaxlayaan iyo faracyaduba ay wax ku dhexlayaan buu ku sheegay wa dakara fi thaaniyati aayadda labaad wuxuu ku sheegay waa aayadda ku xigta weeyaane alxaashiyata xaashiyada ayuu ku sheegay allatii taas oo tarisu bilfardi faral wax ku dhexlaysa ka zawjayni sida waxa weeye labada zawj ninka dhaxalkiisa marka waxa weeye ooridiisii ay dhimato dhaxalka uu ninku markaa wax ku dhexlaayo oo uu gabadhaa ku dhexal joojinayo ama gabadhuu dhaxalka ay ku dhexlayso ninkeeda labada mid walbana haddaan sabab kale u raacin fardi waxaan ahay waxba kuma dhexlaa sabab kale oo zawjanimo ka baxsan haddii la eegaayo oo casaba ahaan iyo wax kale markaysaga wax ugu yimaadaan taasi waa shay aakhar kama hadlayno laakiin zawjiye markuu wax ugu dhexlaayo zawjinimo zawjatun iyo zawjun fardi waxaan ahayn waxba kuma dhexlaan wa waladi lummi waa sida walaalkii xagga hooyada ilmihii hooyadu dhashay waxaa loo jeedaa walaalkii xagga hooye ayaa loo jeeda aayadda labaad baa lagu sheegay dhaxalka uu wax ku dhexlaa wa fi haalisati aayadda saddexaadna waxa uu ku sheegay waa aayadda suuratu nisaa lagu khatimay ee ugu dambayse alxaashiyata alwaarisata bitacsiib tii hore waxay ahayd alxaashiyata allatii tarisu bilfardi ta saddexaad wuxuu ku sheegay aayadda saddexaad xaashiyada kuwa berber joogee yagu wax ku dhexlaaya casabayn wax ku dhexlaaya ama casabanimo wa hum alikhwatu liabawayni aw liabin wa hum alikhwatu waa walaalaha liabaweyni aabba iyo hooyaba ay isku yihiin oo ay labadaba ku walaalo ku walaaloobeen aw liabin ama aabba keliya ay ku walaaloobeen walaalaha isku aabbihii isku hooyaha yihiin waxaa la yidhaahdaa ashiqaa baa la yidhaahdaa kuway isku aabbaha keliya yihiin walaalaha isku aabbaha keliya yihiin aan isku hooyada ahaynna waxaa la ikhwatu callaat baa la yidhahdaa ikhwatu callaat ayaa la yidhahdaa walaalahay isku hooyada yihiin aan isku aabbaha ahayna ikhwatu akhyaaf baa la yidhahdaa ikhwatu akhyaaf ayaa la yidhahdaa waijtimaacu aljaddi waalikhwati naadirun kulanka awowga iyo walaaluhu ay kulmaan naadirun waa mid dhif ah ma badna walihaada lam yaqac fi lislaami ila bacda mowti nabiy sala allahu aleyh wasalam sidaas aawadeed baynay u dhicin islaamnimada gudaheeda aynay ugu dhicin inay walaalo iyo awow kulmeen ilaa bacda mowti nabiyi sala allahu alayh wasalam markuu nebigu dhintay dabadeed mooyaane ka hor aynay u dhicin saas aawadeed markii ay dhacday wakhtigii saxaabadana saxaabadii waxa dhacday inay isku khilaafeen khulaasada uu sheikhu inoo sheegayaa waxay ku saabsan tahay waxyaalaha dadku marka ay u baahan yihiin ee dhicitaankoodu aadka u badan yahay ee daruuro aada loo qabo aad iyo aad baa loo caddeeyey saas aawadeed khilaaf inuu ku dhaca waa naadir marka wuxuu soo qaatay baabka faraa'idka iyo saddex aayadood in lagu soo dejiyey bacdu lmasaa'il aan badnayn oo faraa'idda ku saabsan in laysku khilaafay waa dhacday laakiin macnaheedu ma aha haddii bacdu lmasaa'il oo qaliilah oo ka mida faraa'idda laysku khilaafay macnaheedu ma aha inay itifaaqiisuba yar yahay ma aha masaa'isha faraa'idda inta laysku waafaqsan yahaa badan inta laysku khilaafsan yahaana yar xukunkii faraa'iddana waa la tafsiiliyey laakiin ashyaada xoogaa dhicitaankoodu aanu badnayn oo daruurada loogu baahan yahay aynay la mid ahayn masaa'ishaa kale sida loogu baahan yahay waxaa dhacday nawcan maa inuu khilaaf ku dhacay marka wuxuu tilmaamay asxaabtii rasuulku sala allahu alay wasalam inay isu khilaafeen dhaxalka awowga iyo walaalaha markay kulmaan ma wada dhaxlayaan mise midkood baa ka kala xijaabaaya laba qowl baa mashhuura saddex baana saxaabada ugu sugnaaday kaa saddexaad mashhuur ma aha oo caan ma aha qowl waa in la yidhaahdo awowgu walaalaha waa xijaarayaa waayo waa ka dhow yahay oo waa asalkii isagu weeye walaaluhuna waa xawaashi hadday xawaashi iyo yacni asalkan lab marka ay isu yimaadaanna oo waxa weeye dee welidu sulbigaygii oo inankaygi baaba dhalay waxa weeye suurada noocaas ah waxay yidhaahdeen asxaabta qaarkood madaahibta qaarna ku raaceen inuu awowgu xijaabayo walaalaha inuu ka dhow yahay daraaddeed buu ku xijaabaya waayo wuxuu leeyahy waa biyahaygiiba waa faracaygii cidduu ku abtirsanayaana waxa weeye waa isaga waana faraciisi haddii la yidhaahdo waxa weeye dee kuwa hablihiisu dhaleenba waa faraciisii dee kuwaasi waxa weeye isagu waa ka baxayoo yacni waxa weeye taasi waa baab kale markaa weeye casabo kale iyo nasab kale uu ruuxaasi isagu leeyahay taasi waxa weeye waa mas'ala ukhra laakiin ruuxan isagu nasabka uu leeyahay iyo casabada uu leeyahayba waxay ku arooraysaa waxa weeye waa awowgan sidaasi waxa weeye waa sida uu fatwoodeen bacdu saxaaba oo abubakrin sidiiq ka mid yahay oo waxay yidhaahdeen awowgu waa xijaabayaa walaalaha meel awow joogo aabbe weeye waa aabbe sare tegay buu yidhi ya qur'aankana waxaa laynoogu sheegay inuu dee aabba yahay waa laynoogu sheegay marka maadaama uu caynkaas yahay waa xijaabayaa walaalaha waa qowl waana macruuf qowlka labaad waxa weeye wa isla dhaxlaan oo dhaxalkii midkoodna ka kala xijaabi maayo waa qowlka labaad isaguna waa macruuf waxaa jira qowlun saalis libacdi saxaaba oo zayd laftiisa ayaa laba qowl mas'alada kale marka zayd iyo saxaabi kale qowlun can zayd laba qowl buu ka leeyahay iyo saxaabi kaloo hadda aanan xasuusnayn ayaa iyagu waxay ku tageen walaaluhu waa xijaabayaan awowga culammada qaar waxaabay sheegteen ijmaac inaynay tahay inaynay jirin qowl odhanaaya walaalaa awow xijaabaya laakiin way jirtaayo culammada qaar baa soo naqliyey muxallaha ibnu xasmi baana qoraya waxaanan filaya culamada qaar inay odhan jireen waa ka sugantay ikhtilaafka siday doontaba ha noqotee la ysku khilaafsan yahay dhaxalka walaalaha iyo awowga laysku khilaafsan yahay ma keensanayso shaki laga shakiyo masaa'isha dhaxalka badankooda laga shakiyo ama la yidhahdo dhaxalkii badankiisa waa laysku khilaafsan yahay wakadaa masalada musharakada la yidhaahdo musharakadu suuradeedu waxay ahaatee ama misaalkeedu waxaa kulmay zawj iyo hooyo iyo walaalo xagga hooyada ah iyo walaalo ashiqa ah marka walaalihii ashiqada ahaa iyagu waxay noqonayaan casaba haddii waxa weeye mas'aladii la eegana waxay noqonaysaa waxa weeye inaan waxba u soo hadhayn casabadii casabadii inaan waxba u soo hadhaynin ayay noqonaysaa oo zawjkii nisi buu leeyahay hooyadiina waxay leedahay sudus bay leedahay alikhwatu liumna waxay leeyihiin iyaguna hulus bay leeyihiin masaladana lix baa laga bineeyey lix markii lagu bineeyey lixdii kala badh saddex baa zawjka ruqsaday hooyadina yadina waxay yeelatay markaa hallixaadoo hallixaadka markaysagaa lix maxay noqotay waxay noqotay markaysagaa midh bay noqotay midh bay qaadatay ikhwatun liumna yaguna waxay leeyihiin mar hadday tacadudaan sulus bay yaguna leeyihiin binasi lqur'aan lix maxaa u sulusa laba u ah saddex meeloodoo min labi waa lix labadii markay qaadatay oo zawjkii saddex qaatay oo hooyadii midh qaadatay oo ay ikhwatun lium yaguna laba qaateen lix madax baa xoolahaba loo qeybiyey waxba uma soo hadhin walaalihii xagga aabbe iyo xagga hooyo labadaba isku ahaayeen ya waxay noqotay inaan waxba usoo harin bacdu saxaaba haddaba waxay sameeyeen inay tashriik sameeyeenoo suluska la siiyey ikhwatun lium bay la wadaajiyeen saasaana musharaka loogu magacaabay waxaanay sheegteen mala sanadkeedu qawi ma ahee inuu cumar labada siyoodba xukuman labada siyoodba inuu xukuman oo marna ikhwatun lium keliya uu walaalaha wax ka siiyey walaalaha kalena markaysagaa xooda uu diray markii kalena inuu la wadaajiyey madaahibtuna calaa kulli xaal labadaa qowl bay ku kala sugan yihin waxaana laga sheegay cumar bnu khataab inuu yidhi lam yazidhum alabu ilaa qurban ila hooya waa wada dhashay aabbahani dhowaansho mooyaane fogaansho uma ziyaadin oo uma kordhin marka masaladan musharakaa la yidhaahdaa ximaariyana waa la yidhaahdaa xajariyana waa la yidhaahdaa magacyo badan bay leedahay waxay yidhaahdaa qaar baa waxay yidhaahdeen walaalo xagga aabba iyo xagga hooyo labadaba isku yihiin ayaa markaa la qadiyey markii la qadiyey waxay yidhaahdeen haba anna abaana kaana xajaran mulqan fi lbaxri alaysat ummunaa waaxida bal aabbahaya waxaad ka soo qaaddaa dhagax badda lagu tuuray ka soo qaad miyaanaan isku hooyo ahayn marna waxaa loo soo naqliyaa hab anna abaana kaana ximaaran calaa kulli xaal markaa falsafadda noocaas oo kaliya mala cahdu lawal waxay ahayd wax naadira marka waxaa dhici karta inaynay casrigaa hore inay sidaa yidhaahdeen saxaabada inaynay sugnayn sanad ahaan baa suuragal ah ay tahay tazayud dambe almuhim masalada musharakadoo kale khilaafka isku khilaafaan iyo masaa'il kale sida waxa weeye cawlkaoo kale akharu saxaaba ama jumhuuru saxaaba waxay mareen ana alfaraa'ida qad tacuulu faraa'idda in cawlgeli karo waana sida saxaabadii mareen cabdullaahi ibnu cabbaas baa isagu wuxuu maray fariida ma cawsho waxaanu yidhi mubaahalaan ka dooranaya ya ciddii ugula mubaahaloonaysa waan kula mubaahaloonayaa buuri mubaahaladu waa maxay waa talaacun uma nabtahil fanajcal lacnat allaahi cala alkaadibiin keenna sharciga ka been sheegaya ilaahay ha nacdale waa in la yidhahdo waa lays is awaadho waa taas dabadeed markaa cabdullaahi ibnu cabbaas cidi lama mubaahaloon laakiin haddana saxiixu waxay tahay sida waxa weeye markaa ay jamaahiirtu mareen ibnu xasmi wuxuu qaatay sidii ibnu cabbaas uu yidhi markaasuu ku tiiq tiiqsaday laakiin calaa kulli xaal culammadu waa radiyeen waxaanay caddeeyeen jamaahiirtu inay aswab ka yihiin ra'yiga uu ku tiiqtiiqsanayo ee uu aadka u adadkaynayo in waxa weeye qowlka jamaahiirtu inuu ka saxan yahay almuhim wuxuu daba tilmaamay sheekhu masaa'isha waxa weeye dhaxalka aadka loogu baahan yahay sida aayaadkaasi u caddeeyeen ayuu markaa tilmaamay waalikhtilaafu qad yakuunu likhafaa'i daliili waadduhuuli canhu ikhtilaafku wuxuu noqon karaa mid u xasilay likhafaa'i daliili ama u dhacay qarsoonida daliilku qarsoon yahay waadduhuuli canhu iyo ilowshyaha la ilaaway ama laga qaafil noqday aawadeed buu dhici karaa khilaafka waqad yakuunu waxaa dhici karta inuu khilaafku u xasilo licadami samaacihi inaan daliilka la maqlin daraaddeed ayuu khilaafku u dhici karaa wa qad yakuunu wuxuu noqon karaa khilaafku wuu xasili karaa lilghalati fii fahmi nnasi qalad lagu qaldamay fahamka naska la fahmaayo daraaddeedna waa u dhici karaa wa qad yakuunu wuxuu noqon karaa lictiqaadi mucaaridin daliil daliilkan caariday in la ictiqaadsan yahay oo la rumaysan yahay ama loo qabo inuu jiro mucaaridkaasoo raajixin miisaan leh oo raajix ka ahoo ka miisaan badan daliilka kale wa fii nafsi alamrina sidaa ha loo qabee inaynay jirin baa laga yaabaa daliil mucaarid oo raajix inaanu jirin ee cidda khilaaftay cindigood iyagu sidaa inay u qabeen inuu jiro faalmaqsuudu huna altacriifu bijumali ilamri waxaa markaa la rabee loo jeedaa huna halkan altacriifu waa garansiin layna garansiinayo bijumali alamri yacni markaa arrinka duuduubkiisa iyo jumladiisa markaa layna garansiinayo duuduubadiisa layna garansiinayo si guud duuna tafaasiilihi tafaasiishiisa gaargaarka ah yacni markaa aan waxba hadda iyo furuucdiisa aan la sii sharxayn halkanna waxauu sheikhu kaga hadlay culammadu iskhilaafka iskhilaafaan maxaa keensaday dabeedna hadal koobanoo afar sababood uu sheegaayo ayuu ku soo ururiyey masaladaana kitaab buu u gaar yeelay sheikhu aad u qiimo badan oo xataa culammada qaarkood oo shaykhulislaam ibnu taymiya khilaafsan ay aad iyo aad ula dhaceen ayna aad ugu majeerteen kitaabkaa waxaa la yidhahdaa rafcu lmalaami can ila'immati alaclaam baa la yidhahdaa rafcu lmalaami can ila'immati alaclaam ayaa la yidhahdaa wuxuu ka hadlayaa asbaabta ikhtilaafka culammadu u dhaco ayuu ka hadlayaa dabeedna toban sababood buu sheegay sabab kastana waa sharxay oo waa balballaadhiyey masaa'il badan oo fawaa'id badanna kitaabkaas dhexdiisa waa wadaaca wakhtigu kitaabka allifayeyna da'diisu waa yaraydoo dhowr iyo labaatan jir buu ahaa baa la yidhi haddana mashaayikhda qaarkood aad iyo aad bay uga yaabeen waxaa ka mid ahaa culammada aadka ula yaabtay ee aadka u majeeratay ibnu taymiyana ammaanta aadka u laxaad badan ku ammaantay kitaabkaas daraaddii oo siday ula dhaceen daraaddeed waxaa ka mid mida ah sheikhii shaaficiga ahaa ee weynaaye ibnu zamlakaani la odhan jiray weliba ibnu zamlakaani wuxuu ahaa min almukhaalisiina lahu oo raggii doonay xataa inay dhibaateeyaan oo dhib badan soo gaadhsiiyaan ayuu ka mid ahaa awaakhiru xayaatii wuxuu u soo xidhxidhay oo masar uga yimi siduu u dhibi lahaa ibnu taymiya ilahay isuma kaaya keena buuri ma soo gaadhina jidku ku dhinto ammaanta uu ammaanay oo nahar iyo nadmiba ku ammaanayna waxa weeye waa mudawan oo kutub badan baa qoraysa culamo badannaa soo raray almuhim masaa'ishii uu ku sharxay kitaabkiisaas rafculmalaam la yidhaahdo ayuu iyadoo kooban halkan inoogu sheegaya afar sababood baanu halkan ku sheegay arbacata asbaab khilaafku wuxuu dhici karaa deliilku inuu qarsoon yahay waxaaba dhici karta ruuxa laftiisa inuu ka qarsoomay amaba ruuxu inuu ka qarsoomay likhafaa'i daliil waxay u noqon kartaa wadduhuuli canhu buu ka daba keenaye markii hore inuu garanaayeyba deliilkan laakiin inuu ilaawey waxay kaloo u dhici kartaa deliilka waaba garanayaa laakiin waxaanu ku baraarugsanayn masalada inuu daliil u yahay mutanabbih baanu ku ahay wuxuu ka moog yahay deliilkani mas'alada sida ugu deliil yahay ayuu ka haafil yahay oo ka moog yahay dalaaladka qaarkood waa dalaala waadixa dalaaladka qaarkoodna waxaa ku jira nooc khafa ah nooc qarsooniya ku jira saas awadeed culammadu waqtiyada qaarkood markay tafsiilinayaan oo ay leeyihiin naskaa waxaa lagala baxay intaasoo xukum ayaa lagala baxay yacnii haalibka waxay sheegayaan wax waadixu dalaalo ku ah maaha masaa'isha qaar bay sheegaan oo yidhahdaan kun xukum baa laga qaatay xadiis qura ama aayad qura ayay ku odhanayaan kun xukum ayaa laga qaatay calaa sabiili misaal xadiiskii ku saabsanaa kullu shartin laysa fii kitaabi illahi fahuwa baatin wain kaana mi'ata sharti ee bariiro iyo cidqigeedii iyo ku saabsanaa culamada qaarkood waxay ahaan kun xukun baa xadiidkaa laga qaadanaya waxaana filayaa culamada qaarkood inay musannaf ka allifeen ay xukumada laga qaadanayo xadiidkaa kaga hadlayaan aankana waa la mid cala sabiil misaal aayat alwuduu ibnulcarabi kitaabkiisa axkaamu alqur'aanka la yidhaahdo waxaa ku odhanayaa culamada qaarkood waxay sheegeen aayaddan aayat aayatulwuduu ee maa'ida in kun xukum laga qaadanayo kun leanna markaasu wuxuu sheegayaa mashaayikh bari isu yimi oo yidhi bal hadda kunka aan baadhno siddeed boqoloo xukun bay gaadhsiiyeen buu yidhi labadii boqole kale uma caddaan haddaba aaya waaxida yaa siddeed boqol oo xukun bay aayaddaa keliya kala soo baxeen laakiin culammadii sheegatay kunka iyagu waa kari kari waayeen inay labada boqole kale ku daraan axkaamul qur'aan ku odhanaya marka qaalibka ashyaada noocaasoo kale ah bacdi ka midi waa takalluf baa ku jira bacdi ka mida dalaaladu waa waadix bacdi ka mida dalaaladu waa qawi laakiin nooc khafa ayaa ku jira marka walikhtilaafu qad yakun likhafaa'i daliil waduhuli canhu wuxuu kale u dhici karaa daliilkan inaanu ruuxu inaanu maqalba caalimkan maba soo gaadhinba taasina waxay noqon kartaa inaanu aslanba maqal ama dariiq saxiixa inaanu ka maqal oo uu u maleeyey xadiiskan inuu daciif yahay waaba maqlay laakiin aanu sugnayn buu u maleeyey inaanu sugnayn ayuu u maleeyey ama waabu ka shakiyey sugnaanshihiisa waxaa jirta masaa'il culammadu wakhtiyada qaarkood ay ku xidhaan xukunka ay ku xidhaan sixadiisa masaa'il ilaa konton mas'alo ka badan ayuu imaamu shaafici ku xidhay xukunka uu ku calliqay sixada xadiiska ou idhi insaxa hada alxadiisu qultu bihi xadiiskaasi hadduu asaxo waan ku tegayaa marka ishkaal baa kaga jiraysa xadiis waxaa ka mid ah axaadiistaas xadiiska ku saabsan cala sabiil misaal xadiiska ku saabsan weysada laga weysaysanayo hilibka geela tawadda'uu min luxuumi alibili walaa tawadda'uu min luxuumi alghanam wuxuu yidhi in habata haada alxadiisu qultu bihi bayhaqi waa ka odhanaaya qad saxa bilaa raybin oo saxiixaynku ku sugaya xadiiska iyadoo laba saxaabi oo kala duwan laga soo kala warinaayo midna calaa sabiili su'aal yahay midna calaa sabiili amri sidiisa usoo soo baxaya an natawada'u min luxuumi alghanam marka min luxuumi alghanam wuxu uhi in shi'ta an natawada'u min luxuumi alibil qaala nacam xadiiska kalena wuxuu sheegaya amar tawada'u min luxuumi libili walaa tawada'u min luxuumi alghanam saas aawadee sheekh muxadisa oo weyn baa wuxuu yidhi haddaan noolaan lahaa shaafici calaa ru'uusi alashhaad intaan kaga dhawaaqo wakhtigaa haddaan joogi lahaa ayaan ku odhan lahaa xadiidku waa asaxay shaaficiyow dheh ku tag siduu sheegaayo waxaan filayaa shiikhii xaakim inuu ahaa xaakim shiikhiisii inuu ahaa baan u malaynaya aduu sheekh caalim oo muxadisoo a'immadii xufaadda aha ka mid ah ayuu ahaa sheekh caynkaa yidhi almuhim licadami samaacihi aslanba inaanu maqaallo waa soo gelaysaa waxaa kale oo yacni markaa farac kale ah ama nooc kale ah inuu maqlay laakiin asal haabitaanu ka maqlin amaba waxau ka shakiyey yacni hubuutkiisa waqad yakuun lilghaladi fii fahmi nnas waxay kaloo u dhici kartaa qalad uu ku qaldamay buu u khilaafika ama ikhtilaafku u dhici karaa fahamka naska uu ku qaldamay oo si aan ahayn sidii looga jeeday uu u fahmay oo ruuxu waxaa dhici kartaa dee inuu masaladii markaa fahamkiisa qaldamo ya oo caalimku isagoo caalima waxaa dhici karta haddana mas'alo inay ka qarsoonto cid ka cilmi yar na ay dhici karto inay u caddaato waa suuragal shaykhulislaam ibnu taymiya waqtiyada qaar wuxuu yidhaahdaa yacnii ruuxa caalimka ama faadilka ahi waxaa dhici karta inuu yidhaahdo maa laa yaquuluhu ajhalu nnaas ya masaa'il ghariib oo ay dhici karto dadka ka ugu jaahilsan inaanu odhan ayaa cala sabiili salla uga soo dhici karta yacni nin markaysa waxaa faadila oo markaysa waxaa cilmi leh waa suuragal yacni zalla wax la zallaad baa jira laakiin zallaadkaasi culammada waa ku yar yihiin waa naadir wanaadiru laa xukma lah haalibka waa inay sida sawaabka saxan ay sheegayaan ama sida qariibka ah ay tilmaamayaan laakiin zallaadku waxay ku fara badan yihiin dadkaan culammada ahayn laakiin si naadiray uga dhici kartaa culammada qaarkood inay zalle ku dhacaan marka fahamka naska la fahmayo macno kale u ta'awuli kara ama u qaadan kara culammada qaar baa yidhi tawada'u min luxuumi alibil waxaa looga jeedaa ka farxasha tawadu'a la amrayaa xoogaa yaro sifad buu leeyahay hilibka geeliyo ka farxasha laga tilmaamayaa bay yidhaahdeen dee waa lilghalat fii fahmi nnas naska fahamkiisii oo lagu qaldamay weeye macno kale loo qaata amsilada markaa baabkaas waxyaalo badan baa markaysaga la keeni kara waqad yakuunu lictiqaadi mucaaridun raajixin wuxuu kale u xasili karaa ikhtilaafku daliil caariday oo ka miisaan badan inuu u qabo inuu jiro wa fii nafsi alamrina ay dhici karto inaanu jirin ee isagu ismoodsiiye mucaarid kasta daliilka looma khilaafo adiladu markay iskhilaafaan waajibka marka hore la samaynaya waa in la jamciyo waljamcu waajibun mataa maa amkana ila falilakhiri naskun buyina waa in marka hore la kulmiyaa jamci maqbuula haddii jamcigaasi suuro geli waayo waa in taariikhda la baadhaa oo siday u kala horreeyeen loo ogaadaa si kii u horreeyey loo xisaabiyo inuu mansuukh yahay ka dambeeyeyna inuu naasikh yahay loo ictibaariyo oo ka dambeeye loogu camal falo waxa jamciga loo horaysiiyey jamcigu waa icmaal lidaliilayni macan labadii daliil baa labadaba la wada camal siinaya tarjiixu laakiin waa maxay iyo nasxigu labadii daliil mid uunbaa lagu camal faraya iyo maa asala labada daliil in labadaba lagu wada camal fara iyo iyo in labada daliil mid ahaan lagu camal fara waxaa asala labada daliil labadaba lagu camal fara lianna alasla fi aladilati alixkaamu waxaa u asala adilada sharciyada muxkamnima u asala oo in lagu camal falayo macmuul ay taho mansuukh aynay ahayn oo muxkamo tahay baa u asala intaasi hadday suurogeli weydo waa in tarjiix la sameeyaa oo ka miisaanka badan lagu camal falaa ka laga miisaanka badan yahay hadday noqotay laga fursan waayey labada mid in laga tago ka laga miisaanka badan yahay xagga subuudka iyo xagga dalaaladaba waa in laga taga kolba mid lagu arjaxda marka waqad yakuun liictiqaadi mucaaridin raajix falmaqsuudu huna halkan waxaa looga jeedaa attacriifu bijumali alamri arrinka guud iyo amarka guud ee usuusha guud markaa inaynu tilmaanno weeye oo ka qawaacid ahaanoo kale u tilmaanno duuna tafaasiili inaynu hadda markaysagaa masaa'ishaa tafsiilinno oo mid walba markaysaga aynu si gaara uga hadalno muraadkeenna hadda aynu halkan uga jeedno maaha baab kale leedahay yacnii sheikhu intuu ka tilmaamaya waa sidaas sheekh ibnu cuthaymiinna waxa uu leeyahay siduu sharaxba ku tilmaamayo waxaa jira buu yidhi kitaab yacni markaa yar oo kitaabka markaysaga waxaa yani sheikhulislaam ibnu taymiya rafculmalaam yacni ka dhigan sidii wax soo khulaasaynaya laakiin tusaalayaal ziyaada a ah leh oo fawaa'id ziyaada iyo tusaalayaal dheeraada ah leh yacni wuxuu uga jeedaa fudaydin oo mawduucii uu ka hadlayey inuu sii jilciyo yani marka tusaalayaashana sii badi uga jeeda risaaladana waxaa la yadha ikhtilaafu alculamaa wa mawqifuna minhu aa risaale uu isagu alifay oo sheikhu isaga uu leeyahay ibnu cuthaymiin marka risaaladaasna waa inoo tilmaamo halkaa ku jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk